ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ألم نشرح لك صدرك سورة الشرح ومكية sharxiga waxaa la yidhahdaa fidinta shayga la fidiyo oo laga dhigo shay fidsan oo maaragtay wax walba qaado khayr ah ayaa la yidhaahdaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa waa uu fidiyey laabta rasuulka calayhi asalaatu wasalaam si maaragtay xisi ah iyo si macnawi ah labadaba allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala alam nasrah miyaanaan fidinin laka adiga miyaanaan kuu fidinin nebi muxammedow sadraka laabtaada miyaanaan fidinin macnaa khayr iyo nuur miyaanaan ka buuxinin markaa istifaamtani bimacnaa qad bay ka dhigan tahay alam nashrax miyaanaan fidinin laka adiga miyaanaan kuu fidinin sadraka laabtaada wa wadacnaa waxaanu ka dhignay amba aanu ka dejinnay canka xaggaaga waxaanu ka dejinnay wisraka culayskaadii macnaha dembiyadii ku cusleeyey wa waxaanu ka dhignay canka xaggaaga waxaanu ka dejinnay wisraka dembiyadaadii macnaha culaysyadii dembiga ahaa baanu ka dhignay oo waxay la macno tahay uun liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar alladii culaysyadaasoo anqada cusleeyey amaba anqada kaga sanqariyey oo adiga ay arkay oo shayga marka la raro gaadiidka si marka loo raro jiiq jiiq buu bilaabaya marka waa sow saacod culaysku uu sameeyo oo kale anqada cusleeyey amba kaga sanqariyey dahraka dhabarkaaga wa rafacnaa waanu kor yeelnay laka adiga ayaanu kuu kor yeelnay dikraka xusidaada oo masalan hadal ayaanu kor yeelnay culimada qaar waxay leeyihiin markastoo dee ilaahay la xuso yacnii rasuulkiisana waa la xusaa see masalan marka qofka muslimkii ashahaadanayo oo kale وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا rasuul الlah siaas ayuu yidhaahdaa mufasiriinta qaarkood waxay leeyihin dikrigaada iyo xusidaada ayaanu ku kor yeelnay adduunyada iyo aakhiradaba oo qof kastoo khadiiba oo khudbada keeya amaba ataxiyaadsanaya amaba tukanaya amaba aadaanaya markasta wuu soo qaadayaa magacaaga ma arkaysaa sidaas ayay culimo badani ku fasiraan marka layidhaahdo xasaan laftiisa wuxuu tiriyabay yidhaahdeen wadama alilaahu isma annabiyi ilaa ismihi idaa qaalat ilkhamsu almu'adinu ashhadu fashaqa lahu min ismihi liyadulluhu fadulcarshi maxmuudu wa haada muxammadu marka dee koryeelidda dikriga ilaahay la koryeelay sidaas waa ku fasireen culimada qaarkood culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen ilaahay dikrigiisa wuxuu ku koryeelay kuwii hore iyo kuwa dambaba oo dee ambiyada ilaahay rusushii hore ballan buu kaga qaaday rasuulkan hadday la kulmaan inay rumeeyaan rasuul walibana ummaddiisa waa u sii sheegay ma arkaysaa macnahaasoo dikrigani ma aha in rasuulka ilaahay la koriyo amba qabrigiisa lagu dulqaydiyo amba salligiisa kor loola jahro waxaasoo dhan ma aha ilaahan caddeeyey subxaanahu watacaala rasuulka xusidiisa inuu kor yeelay ayaa jideeyey sida rasuulka loogu salliyo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaa xuquuqdu yay iskagataa mulmin oo xaqa ilaahay uu leeyahay marnaba ma yeesho xaqa ah umaaray rasuulku ma yeesho ilaahay wuxuu leeyahay in la caabudo ayuu xaqu leeyahay rasuulku cibaado xaqu ma laha wuxuu xaqu leeyahay taaca in la adeeco itibaac waxa uu la yimi in lagu raaco ayuu xaqu leeyahay allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala ina maca alcusri culayska waxaa weheliya faina culayska waxaa weheliya yusraa yusri iyo sahlanaan baa wehelisa faraj baa weheliya inna maca alcusri culayska hore waxaa weheliya oo ku lamaan yusraa faraj kale ayaa ku lamaan oo markaa culimada qaar waxay leeyihiin masalan alcusr labadaa hore al baa la geliyey marka isayga macrifada haddii la soo celceliyo waxay yidhaahdaan waa cayni luulaa waa shayga hore un weeye marka faalcusru alawal caynu haani faina maca alcusri yusra faris baa la socda culays kasta ina maca alcusri cusriga hore yusraa baa la socda faris kale ayaa la socda oo markaa cusrigiiba waxa uu dhex yaallaa laba yusri buu dhex yaallaa laba yusri ayuu dhex yaallaayo waa inuu qofku had iyo jeeraale ogaado mashaqada ilaahay inuu ka saari doono kuwa yidhahda imaamu shaafici baaba lahaa sabran jamiila maa aqraba alfaraja man raaqaba allaha fi lumuuri naja man sadaqa allaha lam yanalhu lada waman rajaahu yakuunu xaysu rajaa yani markaa had iyo jeer waa inaad quusanno waa inaad ogaato in maaragtay farajka ilaahay u dhowya subxaana faidaa faraqta markaad dhammaysto nebi maxamedow howlahaaga adduunyada markaad dhammaysato fansad dadaal macnaa ku dadaal cibaadada fansad dhigtood oo daal ila alcibaada cibaadada u go' macnaa adigoo nashiiba ah oo adduunyadii meel iska dhigay cibaadadaada u go' weeye culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan fa idaa faragta markaad dhammaysato macnaa cibaadaadkaaga iyo faraa'ida markaad gudato fansab dadaal oo ku daal qiyaamu leylkii amaba fansab dadaal oo markaad salaaddii dhammaysato adigoo fadhiya ilaahay xus weeye amaba ducada ku dadaal wa ilaa rabbika rabbigaa uun farood raadi oon rabbi uunka raadiyan noqo farood raadi oo yacni doonistaadaba waxaad ka dhigataa un allah subxaanau watacaala suuratu tiin makiya weeye aayaadkeedu waa sideed aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim watiini buurta la yidhaah baan ku dhaartay ayuu allah yidhi amba watiini waa midho la cuno tiinka la cuno ayaan ku dhaartaye wazaytuuni saytuunkan saliidda laga tuujiyo keenan jawaas baa la yidhahdaa ma ogtahay tahay maaha waa jawaas luqada carabiga ayaa la yidhahdaa kanina waa inu saytuunka u meelahan ka baxa laakiin waa mid yaryar oo midho laga tuujiyo saliid macruuf iska ah waxaan soomaalidu tihaahdo shaykii maaragtay saytuunka oo kale amba salisleedka ay yidhaahdaan wazaytuuni baan ku dhaartay wa duuri siiniina siiniin buurteeda ayaan ku dhaartay siiniin macnaheedu waa almubaarak kii la barakeeyey wa duuri siiniina buurta la barakeeyey baan ku dhaartay wa haadaa kan ayaan ku dhaartay albaladi baladkan waa maka wey albaladi baladka ah ayaan ku dhaartay alamiinu la aamine amba aaminka ah baan ku dhaartay alamiinu macnaa lagu badbaado oo la aaminay oo dee qofka garaaba uu aamin noqonayo ayaan ku dhaartaye laqad khalaqnaa waxaanu ku abuuray alinsaana insaankii baanu abuuray fii axsani taqwiim toosin ka ugu quruxda badan amba ugu wanaagsan fii axsani taqwiimin toosin si mur ah toosinta ugu quruxda badan baanu ku abuuray abuurid wanaagsan baanu ku abuuray umma dabadeed rabadnaa waanu cerinay hu insaankii macnaa kiisa kufriyey baanu celinay asfala saafiliina xaala kownihi xaal uu ku sugnaaday asfala saafiliin kuwa ugu hooseeya meesha ugu sii hoosaysa halka ugu sii hoosaysa amba suma radadnaa waxaanu u celinnay hu insaankii makaanan meel baanu u celinnay makaankaasoo asfala saafiliin halka ugu sii hoosaysa ka hoosayn badan oo waa naar ila aladiina kuwii mooyaane kuwa iyaga umaanaan celin aamanuu alla rumeeyey wa camiluu fara asaalixaat marka aayadani labadan aayadood waxay la macno yihiin suurat alcasri oo waxay culimmadu marka asfala saafiliinkan waxay leeyihiin waxay ku fasireen annaar sababtay ugu fasirayaanna waxay leeyihiin waa inuu macnahan ayaan sax noqonayn haddii kale ila aladiina maarag ayaan sax noqonaynin bay leeyihiin markaas saas daraaddeed baa tafsiirka uu door diray amba raasixa ibnu jariir adabari ay uga leexdeen culimo muxaqiqiina sida ibnu kasiirka oo kale culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin waa un suma radadnaa waxaanu u celinay hudabka asfala saafiliin kuwa hoosayso meel kasii hoosayso qof asaasaqay wa ardal lcumur asfala saafiliin kuwa hooseeya meel kasii hooseyn badan yacni qofkii aanu korinay ee aanu sidan quruxda badan u abuuray ayaa gaboobaya markaasuu asaasaqayaayo caruurta ka liidanaya bay leeyihin tafsiirkii horena waxay leeyihiin maya waa in kaa hore lagu fasiro waayo si istinaahu lmuminiin uu noqdo mid xasana marka haddaad kan u celiso asaasiqa amba ardal cumriga ilaa laakina waa inaad tidhaahdaa markaa marka isma muqadc buu noqonaya ilaa laakina ha yeeshee aladiina kuwa aamanu alla rumeeya wacamiluu fala saalixaat falahum waxay leeyihiin ajrun bay leeyihiin ajarkaasoo hayru mamnuunin ay hayru maqduucin mid la jarayo kayrkii ah oo aan la jaraynin ee famaa maxayba waa insaankiiga baray famaa maxayba yukadibuka kii beeniyey kaa dhigay ay famaa yafcaluka mukadiban famaa maxayba yukadibuka kii beeniyey kaa dhigay qof yahow bacdu intaa dabadeed iyadoo ilaahay saa kuu abuuray saa kuugu nicmeeye dabadeed kii beeniyey maxaa kaa dhigay biddiini ay biljazaa abaalmarinta maxaad u beeninaysaa alaysa allaahu alla miyaanu ahaanin waa uu yahay alaysa allah alla miyaanu ahaanin biaxkami alxaakimiin inta wa xukunta ka ugu xaakimsan amba ugu xukunta wanaagsan allah miyaanu ahaanin ma arkaysaa xadiidka odhanaya qad yaqul bala wa ana cala dalika min ashaahidiin waan filaya in hore soo sheegnayoo oo daciif weeye suurat alcalaq makiya weeye aayaadkeedu waa sagaal iyo maaragtay toban aayadood ee suuraddani saynu iska wada garanayno waa suuraddii ugu horaysay ee aanka ilaahay uu soo dejiyey awalu shay masala min alqur'aan waa aayaadkani waana raxmadkii ugu horaysay ee ilaahay ugu naxariistay addoommadiisa muuminiinta ah waana awalu nicma ilaahay ugu nicmeeyey addoommadiisa waad garanaysaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo joogo qaarin xira ayaa dee malagu u yimi markaasaa uu yidhi iqra markaasuu yidhi maa ana biqaari'in anigu waxba ma akriyo laakiin rasuulku lahaa fa akhadanii faqabtanii xataa balaga mina aljahdu aw iljahda yacnii ilaa rasuulka u akri markaan idhi ma akri ayuu iqabtay markaasuu istuujibay si xoog ah ilaa iyo maaragtay aan dhibtooday buu yidhi cisodana isii daayey uma arsalanii iqra waqad maanaa biqaari ilaa markii dambe uu yidhi u akriyay iqra akri baa ilaaha yidhi subxaana watacaala nebi muxamadow iqra akri muftatixan amba mubtadi'an xaal aad ku bilaabanayso oo aad ku tacalluqayso sheegaas iqra akri muftatixan xaal aad ku furfuranayso qiraa'adaada bismi rabbika rabbigaa magiciisa alladii rabbiga khalaqa abuuray khalqiga khalaqa ka abuuray al insaana dadka ka abuuray min calaq xinjir ka abuuray min calaq xinjir amba min calaq shay qabsada derbiga ilmaha ama ilmogaleynka hooyada iqra akri wa rabbuka rabbigaagu alakramu ka biqda badan weeyaan walxaal akri rabbuka rabbigaagu uu yahay alakramu ka deeqda badan alladii rabbigaasoo callama baray alinsaana dadka baray alkitaabata wax qoridda baray bilqalam qalin wax lagu qoro bilqalam alladii allaha rabbigaasoo callama baray alinsaana dadka alkitaabata aw ilkhaba qoraalka baray bilqalam qalin in wax lagu qoro bilqalam qalin in wax lagu qoro callama wuxuu baray callama baray alinsaana insaanka baray maa cilmi baray amba wax baray lam yaclam aanu aqoonin insaanku saa daraaddeed cilmigu waxaa la yidhaahdaa un waa saddex alcilmu taaratan yakuunu fi ladhaan warwaadigana waad xafidaysaa wa taaratan yakuunu fi اlisaan waa dhaxdaysa wa taaratan yakuunu fi اlkitaabati bilbanaan marna waa qoraalka marka cilmiga waxay idhaahdaan waa dihniyun lafdiyun rasmiyun mar waa dihni marna waa lafdi wax lagu dhawaaqo marna waa rasmi macnaa wax la qoro wey kalla ha ka hadho insaanku xumaanta uu kibrayaayo kallaa ha daayo amba kallaa dhab ah ina alinsaana ka dadka ahi sidaa siduu u badan yahay maxaa yeele layadqaa inuu qooqayo layadqaa inuu qooqayo kibraya ayuu mudan yahay amada dhaga muxuu u qooqayaa mafcuulkan laba mafcuul lahu ay lian ra'aa inuu arkay daraaddeed buu u qooqayaa ara'aa lian ra'aa inuu arkay darteed buu u qooqayaa hu isaguu is arkay istaqnaa inuu deeqsoomay oo uu qaniyoobay afcaal quluub baa laydhaha labadaa damiir iyo isagu aqbali kara arra'aa inuu ogaaday darteed ayuu saa u samaynayaa arra'aa inuu ogaaday hu ay nafsahu nafsii insaanku inuu ogaaday lafahaantiisu ahaantiisu inuu hodmay oo mid qaniyoobay uu yahay markaasuu kibrayaa amba saaqaya ina ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa ayuun buu yahay nebi muxammadow arrujca noqodkuna ay rujuuc rabbigaa xaggiisa ayuun buu yahay ara'ayta bal ka waran alladii midka yanhaa ka reebaya amba u diidaaya cabda addoon waa nebiyullaahi muxamede idaa xilliga sallaa uu tukanayo addoonkaas sail mas-uulka aayadda waad garanaysaa ninkii abujahal la odhan jiray waa kii odhan jiray amba yidhi ma arkaysaa isagoo dhaaranaya haddii aan arki lahaa lain ra'aytu muxammadan yusallii cinda alkacbati la ada'anna calaa cunuqihi haddaan arko nebi muxamedoo kacbada muxamed oo kacbada agteeda ku tukanaya wallaahina luqunta iskaga taagi doona buuri luquntaan iskaga taagi lahaa qoraaika balka waran alladii midka yanhaa maaragtay ka reebaya cabda addoon idaa sallaa markuu tukanaayo addoonkaasi ara'ayta bal ka waran ee akhbirnii bal iga waran in kaana hadduu ahaaday addoonkaa salaada loo diidayaa cala alhudaa hanuun korkiisii ku sugan aw amase amara faraya dadka bitaqwa alla takacabsiga iyo taqwada ara'ayta bal ka waran in kadaba hadduu beeniyey kanu diidaya salaadu allah oo watawallaa uu jeestay alam yaclam miyaanu ogsoonayn markuu gu'ayo alam yaclam miyaanu ogsoonayn bianna allaha alleh yaraa inuu arkayo miyaanu ogsoonayn kalla sidaa ha ka haro lain lam yantahi wallaahiy lain lam yantahi haddaanu ka joogsanin xumaanta uu samaynaayo lanasfacan waxaanu gumbin doonnaa oo aanu gumbin doonnaa amba dhufan doonnaa binaafiya hood gumbinta soo ma taqaano aafootankasaa lagu gumbiya lagu dhisto wey lanasfacan waxaanu dhufan doonaa ayaanu dhufan doonaa ma amba gumbin doonaa binaafiya hood waa dullayn naasiya ka badel saa mucarabka ah naasiya hood baanu dhufan doonaa amba aanu gumbin doonaa kaadiba xaqa beenisay khaabi'a jazgan ee falyadcu ha u yeedho naadiyahu falgolihiisa iyo dadka taageerayaashiisa haw yeedho naadiyahu gargaarayaashiisa haw yeedho sanadcu waxaanu u yeedhi azabaniya malaa'ig wax dhufata zabaniya malaa'ig adadag baanu u yeedhi kalaa ha ka hadasida ee laa tudic ha adeecin nebi muxammadow fu'ka ha adeecin wasjud sujuud waqtarib dawow allah u dhow subxaana wa tacaala waayo waqtarib dhawow macnaa waxa iska macruufa aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid xaaladaas sujuudda ku jirto ayaad rabbi ugu dhowdahay weeye waana kay rasuulku farayo dadku inay ducada badiyaan bismi illaahi araxmaan araxiim inaa annaga suuratu lqadri makiya weeye aayaadkeeda waa shan aayadoodun inaa annaga annagu anzalnaa waxaanu soo dejinnay hu kitaabkan fii laylati alqadri habeen la weyneeyo fii laylati alqadri qadarka habeenkiisa habeen la weyneeyo ah, waa habeen barakaysan baanu soo dejinay macnaa soo dejintiisa culimadu laba qowl bay ku leeyihin waxay leeyihin habeenkaasaa bijumla waaxida loo soo dejiyaa culimada qaarna waxay leeyihiin soo degitaanka qur-aanka habeenkaa bilaabnay wahada asaxu in allah wamaa maxay shaygeeba adraaka ku ogeysiiyey nebi muxamedow maa waa maxay muxuu yahay laylat lqadri qadarka habeenkiisa muxuu yahay habeenkan sharfan laylat lqadri qadriga habeenkiisu habeenkan sharafka lihi khayrun kii ka khayr badan weeye min alfi shahr bilo kun ah bilo kun ah buu ka khayr badan yahay tanazalu way soo daadegtaa istinaas tanazalu way soo daadagtaa almalaa'ika malaa'igta ayaa soo degta iyo wruuxu malaku jibriil waa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam malaa'igta ayuu ka mid yahay marka haddana gaar waruuxugaas soo dega fiihaa habeenkaa dhexdiisa biidni rabbihim rabbigood idankiisa iyo ogolaanshihiisay ku soo degaan maxay u soo degayaa min kulli amrin amar kaste daraadii ninkani waa tacliiliya liajli min kulli amrin amar kaste daraadii bay u soo degaan oo ilaahay uu qadaray habeenka oo la fulinayo salaamun waa khabar muqadam salaamun waa badbaado weeye hiya habeenka ah iyadaaba nabadgelyaa xataa madlaci alfajri ilaa waaguu ka beriyo xataa madlaci alfajri ilaa waaguu ka beriyo oo uu ka dilaaco suuratu albayina madaniya weeye aayaadkeedu waa sideed aayadood innaga iyo saxaabadii rasuulka nimankaasi inay cajiib ahaayeen waxaad garanaysaa sida anas ibnu maalik wariyey rasuulka ayaa wuxuu akhriyey ubay ibnu kacab saxaabiga la ohan jiray baa rasuulku wuxuu ku yidhi ina allaha amaranii an aqra'a calayka lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaab ilaahay baa wuxuu faray inaan suuraddan kugu dul akhriyo kacabow rasuulkaas sidaay ubayow ubay ibnu kacabow saasaan odhan lahaa qaal markaas saxaabigu wuu yaabay wuxuu uhi wasamaanii laka oo ma ilaahay baa iikaa magacaabay oo magacaygaba soo qaaday qaala nacam fabakaa satuu ooyey ma og qiimaha ilaahay siiyey subxaana watacaala ayuu aada ugu muraaqooray lam yakun may ahaanin alladiina kuwa kafaruu gaalooday ee min ahli lkitaabi ah iyo walmushrikiin kuwa mushrikiinta ahi may ahaanin munfakiin kuwii ka fuqi doona xumaanta iyo kufriga ay muntahiina yani kuwii ka joogsanaya may ahaanin ba alla yidhi subxaana wa tacaala amaba kuwii dhiman doona may ahaanin xataa taatiya ilaa ay uga timaado hum ayaga albayina bayina ilaa ay uga timaado ilaa rasuuliga munfakiin kuwii ka fuqaya may ahaanin macnaa kuwa tegi doona amba dhiman doona amba kuwa ka joogsan doona xataa taatiya ilaa ay uga timaado hum ayaga albayina ay uga timaado oo yacnii waa tafsiir buu ilaahay gelinayaa bayinadii ma arkaysaa macnaha ishkaalna kuma jiro ede xumaantii iyaga laftigoodiiba waxay iska yihiin un markaa kuwa gaalnimo iyo xumaanba sii haysto oon kaba tegaynin haddii ilaahay igu qoray xataa bayinadu hadday timaado inay sidaa ku baxaan xataa taatiya ilaa ay uga timaado hum ayaga albayina cadayntiis ilaa ay uga timaado albayina ilaa ay uga timaado ka bedel rasuul amba hiya bayinadu rasuul weeye rasuulu rasuul uga yimaado rasuulkaasoo min allaahi alla xaggiisa ka ahaadee ka yimi rasuulkaasoo yatluu akhreeya suxufaa xaashiyo akhreeya suxufkaasoo mudahara la dahiray yacnii qur'aan buu ku dul akhreeya qur'aan buu ku dul akhreeya yacnii dee iyaguna xaqiyo u caddaaday xatana shirkigii iska sii haysanayaan oo aanay ka tegaynin weeye arkaysaa <clears throat> oo xataa bayinadu markay u timi iyagoo hore risaalada rasuulka kuwa ahlukitaabka ay u ogaayeen ayay haddana gaalnimada marka dambe ay ku sii adkaysan doonaan weeye wamaa fiihaa waxaa ku sugan suxuftaasi kutubun kutub ayaa ku sugan qoraallo ayaa ku sugan qayima toosan wamaa tafaraqa ma ay kala tegin aladiina kuwa usuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwa la siiyey may kala tegin ilaa min bacdi maa jaa'at intay u timid dabadeed mooyaane hum ayaga albayinatu intay u timi macnaa xujadu markay u timi iyo bayinadu ayuunbay kala tegeen waxay u kala tegeen bagyan baynahum waxasad inbay u kala tegeen walxaal bay kala tegeen maa umiruu aan la amar wax kale ilaa liyacbuduu ay ilaa an yacbuduu dhaamkaal saas weeye ilaa liyacbudu llaha ilaa an yacbudu allaha alle inay caabudaan mooyaane wax kale aan la farin mukhlisiina xaala yihiinna alle caabudaan kuwa u barax tiraya lahu alleh addiina ay daaca walxaal bay maaragtay kala tegeen maa umiruu aan la farin wax kale ilaa liyacbudu allaha ay ilaa an yacbudu allaha alla inay caabudaan mooyaane mukhlisiina xaal ay yihiin ay caabudaan kuwa u badaxtirayaan lahu alle addiina ay aaca kuwa u badaxtiraya xaal ay yihiin xunafaa'a xaal ay yihiin kuwii leexday ee diin baatil oo dhan ka leexday diinta xaqaana u baydhay amba xunafaa'a xaal ay kuwii toosan wayuqiimu asalaa salaada inay ogaan mooyaane wax kale aan la farin liyacbudu ay kacabsantaha wayuqiimu walian yuqiimuu inay faraan inay ogaan mooye wax kaleba aan la farin asalaata salaada ay ogaan oo wayu'tuu ay bixiyaan mooye wax kale aan la amar azakaa sakada ay bixiyaan wadaalika kaasi in alle keligii la caabudo oo ikhlaas la yimaado oo salaadii sakadii la bixiyaa diinu alqayima ay addiinu sidaa dheh addiinu diin weeye alqayima ay almustaqiima toosan maxaa taas ayaa diin toosan ah waana ta ilaahay uu faray subxaanahu wa tacaala amba wadaalika kaasi addiinu ay almillatu weeye alqayima alqaa'ima alcaadila aw alummatu almustaqiima way ku fasiraan allah wuxu uhi subxaanahu wa tacaala in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ee min ahli lkitaaba ahlulkitaabka ah waalmushrikiina ah fii naari jahannama jahannamo naarteeda ayay ku sugnaadeen khaalidiina xaal ay ku waari doonaan bay jeli doonaan khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiihaa jahannamadaa dhexdeeda ulaa'ika kuwaasu hum ayagu sharu lbariya khalqiga kuwa ugu sharka badan weeye sharu lbariya makhluuqa kuwa ugu sharka badan wey ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wa camiluu falaa saalixaati camalada wanaagsan ulaa'ika kuwaasina hum ayagu khayru lbariya makhluuqa kuwa ugu khayrka badan weeye jazaauhum kuwa abaalkoodu cinda rabbihim rabbi agtiisa xaaluu ku sugnaaday jannaatu cadnin waarisaan amba nadaadi jannooyinkii weeye tajri waxaa qulquli min taxtihaa jannooyinkaa hoostooda alanhaaru tobad khaalidiina xaalay ku waari doonaan bay jeli doonaan jihaadka naga dhexdeeda abadaa weligood radia allaahu raalli buu ka noqday alleh canhum ayaga xaggooda camalkoodii waraduu ayaguna raalli bay ka noqdeen canhu ay can illaah alleh manaa abaalmarintii siiye ee fadliga ah daalika daalika abaalmarintaas ilaahay inuu raalli ka noqdo adiguna aada raalli ka noqotaa daalika abaalmarintaasi liman khabarku halkaas u dhacaya liman qofbuu u sugnaaday khashiya ka baqay ka baqaya rabbahu rabbigii ka baqanaya hmm. suuratu silsila waa madaniya aayaadkeedu waa sideed aayadood weeye qiyaamaha iyo waxyaabaha dhici doona ayaa allah subxaanahu wa tacaala uu ku caddeeyey idaa waktiga amba xilliga zulsilad la jiljilo amba la ruxo alardu arlada marka la jiljilo silzaalahaa jiljilideedii kunta ayaa laga jiljilaya xagga hoose zilzaalahaa jiljilideedii amba ruxideedii marka la lulo wa akhrajat ay soo saarto alardu arladu ay soo saarto asqaalahaa culaysyadeedii waxa lowsi ku suray asqaalahaa culaysyadeeda ay soo tuurto oo wa qaala uu yidhaahdo al-insaanu dadkuna uu yidhaahdo maa maxaybaa lahaa u sugnaaday arladii maxaa helay maa maxaybaa lahaa arladii u sugnaaday yowma idin maalintaasi tuxadisu waxay sheegi akhbaarahaa wararkeeda ayay sheegi sir bay haysaa ma og le wax kastoo bini aadamku uu samaynayo shariyo khayrba hawada lama tegsin soo maaha arada korteedun baad ku samaynaysaa tuxadisu waxay sheegi akhbaarahaa bay sheegi waxaasu hebel sameeyey halkaasu waxaa ku fara intaasoo waranaysa xadisbaakaasu ansaxay mayso maxay u sheegaysaa oo warramaysaa bianna rabbaka ay bisababi anna rabbaka awxa inuu u waxyooday daraaddeed rabbigaa bianna rabbaka rabbigaagu awxaa inuu u waxyooday daraaddeed lahaa ay ilayhaa ayada inuu u waxyooday daraaddeed ayay u waran bianna rabbaka rabbigaagu awxaa inuu u waxyooday daraaddeed lahaa ay ilayhaa ayada ayay u warrami doontaa yowma idin maalintaasi marka qiyaamihii la tegey yasturu way kala dareeri annaasu dadku way kala dareeri ashkaataa xaal ay yihiin kooxo qolana naar bay qaban doonaan qolana jannay qaban doonaan maxay u kala dareerayaan liyuraw si loo tuso acmaalahum camaladooda si loo tuso faman yacmal qofka sameeya misqaala darra qur'aanka yar ka darjeed misqaala darra qur'aanka yar qadarkeed oo khayran ah yara uu arki waman yacmal qofka sameeya midqaala darra quraansho yar waxleed amba qadarkeed oo sarran ah qofka sameeyaa yara wuu arki doonaa isna macnaha wuu arki doonaa qadarkaa yar ee uu sameeyey bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu alcaadiyaat waa makiya qorbaha ayaa ilaahay ku dhaaranaya waayo dee waa lagu jihaadaayo dagaal bay galaan waa marka ku dhaaranayaabay bay culimmadu leeyihiin xaaladan dee lagu jihaadaayo ah, waalcaadiyaati fardaha dheereeya baan ku dhaartay min alcadwi waa orodka waalcaadiyaati waalkhayli fardaha ayaan ku dhaartay alcaadiyaati dheereeya amba orodka badan baan ku dhaartay dabxaa xaala kownihaa daabixaatin xaal ay tahay sii danranaysa amba aada u hortaysa ayaan ku dhaartay oo masalka fii mawdic xaal aynu dhigno amba waalcaadiyaati baan ku dhaartay tadbaxu xaal ay gurxamayso dabxaa gurxanid oo markuu feeraha siraaci siiyo hudunka marka faran or buu galay dagaal buu galay markaa wuu geenaya rahiilka maaha iyo bananka iyo wax la wuu gurxanaya waa cinda dabxa walcaadiyaati baan ku dhaartay fardaha dheereeya baan ku dhaartay tadbaxu xaal ay gurxamayso ayaan ku dhaartay dabxan gurxamid falmuuriyaati fardaha shida ayaan ku dhaartay qadxa xaala kawnihaa qaabixaatin amba taqdaxu xaal ay shidayso qadxan shidid oo masalan waa sidee fardaha marka lagu eriyo meel buur ah ee dabadeeto qoobka uu la helo dhagxaanta isku dhaca ay isku dhacayaan dhagxaantuba waxaad ka dhalanaya dab uu istiimaya adiga arka dhagax barurka hadii la garaaco habeenkii sidii wax uu maaragtay dab ka baxayo kaluu noqonaya marka aliraac waa shidid weeye falmuuriyaati dabayadaro maaragtay fardaha shida ayaan ku dhaartay ee taqdaxu xaal ay shidayso qadxa shidid markay sanaadigta iyo qobabka dhagxaanta la hesho dhagxaanta shidaysa baan ku dhaartay waa istikaaj waa isxoqidaama ogta ixtishaaj bay samaynaysaa ma arkaysaa ila nicaal bay u samayn jireen oo kaba u jeri jireen markaasa ku dhufanaysa markaasa dhagxaanta iskaadhe baa dhacaysa baan ku dhaartay falmugiiraati fardaha weeraraya baan ku dhaartay igaaridu waa weerar falmugiiraati fardaha weeraraya baan ku dhaartay macnaa cadowgooda subxaa subaxa haweeranaya baan ku dhaartay waa darf waxa lagu nasbiyey ay bisubxi subaxnimada weeraraya baan ku dhaartay ee fa asarna kicinaya bihi ay bidaalika subxi subaxaa isaga ah ay wax weerareen amba fa asarna kicinaya bihi macnaa duulaankaa daraaddii ee bisabab liqaara nafca foorka kicinaya baan ku dhaartay foor iyo sheegay kicinaya nafca foorka kicinaya baan ku dhaartay ee fawasabna dhex gelaya bihi yani binafci foorkaa markay isu qariyeen dhex gelaya jamca colka dhex gelaya baan ku dhaartay ee fawasabna dhex gelaya bihi ay bidaalika maarata nafci foorka intay udhex qaadaan amba subaxaasi jamca colka dhex gelaya baan ku dhaartay ina alinsaana kan dadka ahi lirabbihi rabbigii lakanuud kii ku keni adag weeye lakanuud waa kii ku keni adag uu ku dhega adag yahay amba lakanuud kii ku dafiraad badan weeye wa inahu insaanku calىa daalika kani adaygiisaasna shahiid kii ka marag ah weeye waa kii ka marag ah weeye markaa damiirka aynuu celinno insaanka amba inahu ay ina allaha alle calaa daalika kani adayga dadka la shahiid allaha maraga ka awoy wa inahu insaanku kan dadka ahi lixubbi alkhayri xoolaha jeclaantooda la shadiidki ku adag weeye alkhayru waa almaal halkan wa inahu insaanku lixubbi alkhayri maalka jeclaantiisa la shadiidkii ku adag weeyey afalaa yaclamu miyaanu ogsoonayn idaa bucfira shardigaa laga tajridiyey idaadan ama jawaab hawdeeday afalaa yaclamu miyaanu ogsoonayn idaa bucfira marka la qodo la dhalan rogo ambaba la soqo ama la soo saaro maa filqubuuri qabriyada waxa ku sugan oo waxusila la muujiyo maa fi suduuri laabaha waxa ku sugan la muujiyo inay wax waliba wacasaan doonaan haddaad doonto shardiga waxbaa ka tajriidin inna rabbahum rabbigood bihim ayaga yowmaidin maalintaasi la khabiir allaha xogaalka kaah weeye bismi illaahi araxmaan raxiim suurat alqaarica makiya weeye waxbay jaraacaysaa waa qalbi garaacid amba ah, laab xanuujin alqaarica ta quluubta jaraacdaa ee qalbiga lushaa maa maxay tahay alqaarica tan qalbiga garaacaysa tan quluubta garaacaysaa maxay tahay wamaa keeda amba shaygeedaa adraaka ku ogeysiiyey nebi muxammedow maa maxay tahay alqaarica tan wax garaacaysaa maxay tahay yowma maalin bay garaaci ay taqrac sidaadeh yowma maalin bay garaaci quluubta yakuun uu noqon doono amba ay ahaan doonaan annaasu dadku kalfaraash falambaalis oo kale almabfuuf amba xaydho weyn oo kale almabfuuf la kurdhiyey ama kalfaraashi koronkorro oo kale ay noqon doonaan ayu xintaanu goonin dhinac walba uu socda waa koronkorrada kalfaraashi koronkor oo kale ay noqon doonaan almabfuuf la kurdhiyey oo watakuun ay ahaan doonto aljibaalu buuruhuna ay noqon doonaan kalcihni sida dhogor oo kale almanfuush la falshiyey dhogor la kala saarsaaray nafshiga oo marka la kala turo ee inta la daqiijiyo midba meel lagu tuuro weeye sidaasuu noqonayaa ma arkaysaa almanfuush yacni la firdhiyey baad odhanaysaa amba la falshiyey la kala saaray markaasi xabadiba meel ayay qabanaysaa ma og tahay buurihii adegayd ayaa sidaa noqon doona ma arkaysa fi dahaab watamazuq allah wuxuuri subxaana wa tacaala fa amaa man qofka amaadu waa xarfu tafsiilin wa shar fa man midka faqulat ay cuslaato mawaasiinu qofkay miisaanadiisu cuslaadaan fa huwa kaasi fii ciisha nolol buu ku sugnaaday raadiya raalli ah amba laga raali yahay oo faacilka bimacnaa mafcuulba ka dhig wa amaase man midka khafat ay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiisii camalkiisa la miisaani jiray amba camalkiisiba fa ummuhu kaa hooyadii ama asalkiisu fa ummuhu kaa hooyadii amba hoygiisu labadaa macnaba waa la yidhaahdaaye haawiya wey waa mid salwata haawiyatun mid salwatay weeye fa huwa saaqid haawin biummihi saasoo kale ayaa la ydhahdaa aba waxaa tidhaahdaa fa ummuhu kaa maskaxdiisu ummu dimaaq baa la yidhaahdaan ma og tahay waa saas oo kale markaasaa umma laga cabira maskaxdii fa ummuhu kaa maskaxdiisu waa tubka madaxeeye haawiyatun sii shalwan weeye macnaa naar bay ku shalwanaysaa wamaa midkeeda adraaka sheegeeda adraaka ku ogeysiiyey maa waxay tahay hiya haawiyadaasi maxay tahay amba tan lagu shalwaneeyo naarun hiya iyadu naarun weeye xaamiya kulul bismi illaahi araxmaan raxiim suuratu takaasur makiya weeye aayaadkeedu waa sideed aayadood waa sida bini aadamku adduunyadana ugu mashquulay aakhiradiisii u iloobay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala insaanka ku canaantay alhaakum waxaa idin mashquuliyey waa ficil ma og tahay alhaakum waxaa idin mashquuliyey atakaaxuru adduunya ku tartamidda atakaatur adduun ku tartamidda ayaa idin halaagay oo idin mashquuliyey xataa zurtum ilaa aad ka siyaarataan almaqaabira waa jamcu lmaqbara qubuuraha ilaa aad ka siyaarataan oo dhimataan adduunyadun baad ku mashquulaysaan ilaa aad qabriga gashaan ambaba waxaa idin faaniyey ad idin mashquuliyey adtakaasur qadiisho amba badnaasho isugu faanid ah xataa zurtum ilaa aad ka siyaarateen almaqaabira oo kuwii qubuuraha joogayna aada isugu